بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله وأن في الدنيا سحرا وسحرا وأن السحر استعماله كفر من فاعله معتقدا له نافعا ضارا بغير إذن الله alimaam abubakar alismaaciili raximahullahu wuxuu leeyahay fiqrada shan iyo kontonaad wa anna fi dunyaa adduunka dhexdiisa waxaa ah sixran sixir baa ah wa saxaratan dad suxaro ahoo wax sixrabaa ah oo adduunka dhexdiisa joogo wa anna sixra sixirkuna isticmaaluhu ku shaqaysigiisa lagu shaqaysto kufrun gaalnimo weeye oo min faacilihi qofkii ku shaqaysanayo falayay sixirkaa samaynayay ka ahaaday muctaqidan asagoo ah mid ictiqaadinayo lahu sixirkaasi naafican mid wax tara inuu yahay oo wax anfici karo daaran wadaaran mid wax dhibi karo uu yahay oo ictiqaadsan yahay sixirkii weliba nafciga iyo durkuna bikayri idni illaahi alla idankii la'aantiina allaahoonan idinin inuu sixirku wax dhibi karo ama wax tari karo arrintaas qofka markuu ictiqaadsan yahay oo saa uu ugu isticmaalaa inuu kufri yahay idanka marka uu bikayri idnillaahi laleeyahay waxaa loo jeedaa al idnu alkowniyu alqadariyu idankii kowniga ahaa oo qadariga ahaa weeyaan mas'aladan sixirka ayuu musanifku meesha kaga warramayaa mas'alada sixirka iyo saxarada wax sixirto xukumkoodu muxuu yahay mas'aladaas ahlu sunnuhu horta sixirka inuu jiro way ictiraafsan yihiin oo shiikhu mas'aladaasuu qiraya sixirku shay jira inuu yahay oo shay xaqiiqala uu yahay ayay ahlu sunnuhu ictiqaadsan yihiin ilaahayna qur'aanka uu ku sheegay inuu sixirka jiro fii suurati albaqara waattabacuu maa tatlu shayaatiinu calaa mulki sulaymaana wma kafara sulaymaanu walaakina shayaaiina kafaruu yucallimuuna annaasa sixra وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم aayaddaas buu رب سبحانه وتعالى tacaala ku sheegay sidaa darteed ahlu sunnuhu way rumaysan yihiin shay sixir la laakiin sixirka bidaatihi inuusan waxna tari karin oo qofka uusan waxba uusan nafciya uusan ku soo jiidan karin sixirka durna uusan u keeni karin cidna haddounan ilaahay subxaanahu wa tacaala oggolaanin arrinkaasi idanka ilaahay bay ku xidhantaha maxaa yeele waa naska aayadda oo allah leeyahay wamaa hum bidaariina bihi min axadin ilaa biidni illah yacni saxaradii ma aha kuwa sixirka wax ku dhibi karaa oo axadna qof ay dhibi karaan aynan jirin ilaa idanka ilaahay mooye marka mas'aladan ahlu kutubtooda way ku diiwaaniyaan mana ahan abubakar ismaaciili oo keliya kutubta caqaa'idka ahlusunnaho idilba masalatu sixri waa lagu qoraa weeyaan intooda badan waxaa ka mid a ah, culammada qorto waxaa ka mid a ah oo sixirka ka hadasho yacni maaragtay abu cuhmaan asaabuuni kitaabkiisa caqiidatu salaf asxaabu alxadiid wuxuu leeyahay markuu sixirka ka warramayo wayashhaduuna ahlu sunnuhu waxay qirayaan anna fi dunyaa adduunka dhexdiisa inuu yahay sixran wa saxara waa hadalkii abubakar ismaaciili oo kale wey ilaa annahum laakiinse laa yaduruuna axadan ilaa biidni illah qofna ma dhibi karaan ilaa idanka ilaahay mooye ilaah inuu doono mooye cid ay wax ku dhibi karaan lama arko qaala allahu tacaala allah wuxuu yidhi wamaa hum bidaariina bihi min axadin ila biidni illah aayaddii fii suurat albaqara ku jirtay ayuu soo deliishaday wey waman saxara minhum maaragtay waxaa hadalka odhanaya abu cuhmaan asaabuuni wey waman saxara qofkii sixro oo minhum saxaradii ka mida ah, wastacmala sixra sixirkana ku camalfalo ku shaqaystaa waictaqada ictiqaadiye sixirkii annahu sixirkuba yaduru aw yanfac bikayri idni illaahi tacaala inuu waxna dhibi karo waxna tari kara ayadoon rabbi doonin idanka ilaahay la'aantii inay waxna uu dhibi karo sixirkii waxna uu anfaci karo ayuu qofkii ictiqaadiyo wuxuu leeyahay shiikha faqad kafara billaahi jalla jalaaluh qofkaas ilaahay buu ku gaaloobay wa idaa wasafa hadduu tilmaamo uu sheego maa yakfuru bihi wax uu ku gaaloobayo sixirkaas uu sheegay hadduu yahay wuxuu ku gaaloobayo ustutiiba towbaa la weydiinayaa inuu ka towba keeno ayaa la waraysani fain taaba wa ilaa duribat cunuqu hadduu ka soo noqdo falamru waadix wey yacni hadduu towba keeno hadda waa laga tooba aqbalaya wuu leeyahay sheikhu ilaahay waa ka tooba aqbalaya wa ilaa hadduusan ka tooba keenin markii towbada ka soo laaba la yidhaahdo ka tooba keeni waayo duribat cunuquhu luquntiisaa la garaaciya waa la goyna madaxaa laga jarayaa weeyaan waa haddii oo kufri shay ah sixirkiisu uu yahay wa in wasafa hadduu sheego ou tilmaamo maa laysa bikufrin waxaanan kufri ahayn darajatulkufri aan gaarsiisnayn aw amase takallama oo ku hadlo bimaa laa yufhamu waxaanan la fahmaynin hadduu ku hadlo nuhiya canhu waa laga reebi ka joogsaa la leeyahay ka istaag baa la leeyahay fa in caada hadduu ku laabto oo mar kale uu ku noqdo shayga markii laga nahayay hadduu ka joogsan waayo laakiin shayguna uusan kufri gaarsiisnayn sixirka uu la yimid cusira waa la tacsiiri waa maarata waa la ganaaxi tacsiir baa lagu samaynaya hadba wixii xaakimka uu garto ayaa lagu samaynay wain qaala hadduu yidhaahdo asixru laysa bixaraamin sixirku xaaraam ma aha wa ana actaqidu ibaaxatahu inuu bannaan yahay baan ictiqaadinaya hadduu yidhaahdo wajaba qatluhu xataa yuusanba kufri gaarsiisnaanini hadduuba yidhaahdo sixirkani xaaraam ma aha inuu yani maaragtay bannaan yahayna waan ictiqaadinaya waa shay ii bannaan dilkiisa ayaa waajib noqonaya wajaba qatlu dilkiisa ayaa waajibaya maxaa yeele sababta loo dilaya waa maxay liannahu istabaaxa wuxuu bannaystay maa ajmaca almuslimuuna calaa taxriimihi waxay muslimiintu ku kulmeen xaaraamnimadiisa ay ku kulmeen ayuu bannaystay yacnii sixirku waa shay xaaraama mujmac calayhi inuu xaaraam yahay waayo xalaal buu yidhi taa waa bannaysta marka waa la dilaya maxaa yeelay sida uu soo guurinayo ibn abilcizi fii sharxi taxaawiya uu ku soo guurinayo wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay sheekhaas ibn abilcizi laa khilaafa bayna almuslimiina muslimiinta dhexdooda wax khilaafo ka jirahay lama arko ana arajula ninka axadka low adhara haddou muujisto inkaara alwaajibaati aldaahirati almutawatira shaygii waajibaadkii daahir ka ahaa ee muuqday oo mutawaatir ka ahaa hadduu inkiro oo inkiraadaas ou muujisto yacni waalmuxaramaati aldaahira ou haddana ou muujisto yacni low adhara wey inkaara almuxaramaati daahira shay xaaraama xaaraamnimadiisana ay muuqato weliba almutawaatira mutawaatira oo yacni muxarama haddii ou inkiro inkiraadaas ou muujisto iyo wanaxwi daalika fainahu yustataabu waa laga towba dalbaya inuu ka soo noqdo faintaaba hadduu ka soo noqdo ahlan wasahlan waa la dayni wailaa hadduu ka tooba keeni waayo qutila kaafira isagoo kaafira ayaa la dilayaa wey marka hadalkaas oo abu cuثmaan aلsaabuuni ou leeyahay liannahu istabaaxa ma ajmaca almuslimuuna calaa taxriimihi waa hadalka ibn abilcizina ou sharxu taxaawiya ou ku qorayo weeyaan waana shay macluum min addiini bidaruura qofka markuu inkiro uu ku gaaloobayo inkaara layidha kufri inkaar inkiridda la inkiro oo qofka uu yacni aqsaamta kufriga ayuu ka mid yahay oo gaalnimada keentuu ka mid ahlu sunnuhu inuu jiro way ogol yihiin waxna uusan dhibi karin waxna tari karin haddaan rabbi ogolaanin laakiin sheikhu wuxuu ku radinayaa waxaa inkira sixirka ahlu bidaca sida muctasilada iyo kuwa ayaga raacay oo afraakhdooda ahi oo caqlaaniyada la yidhaahdo ayaa inkiroo waxay leeyihiin sixirku waxa weeye laa xaqiiqata lahu bay yidhaahdaan wax xaqiiqa u leeyaha ma jiro saasay u inkiraan wey horta sixirku inuu kufri yahay waa ognahay waxa weeye inuu kabiire yahay nebiga markuu tirinayay kabaa'irka wuxuu u hormariyey markuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ijtanibuu sabca almuubiqaati uu yidhi xadiidkaas wuxuu u hormariyey al billaahi kufrigiibaa shirkigiibaa loo hormariyey markaasaa sixirka lagu xijiyey wasixru buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka waa darajo yacni aad iyo aad u xun weeye kabaa'irka waaweyna ka mid ah haddii uu shaygaas ee sixirku hadduu mas'alatulkufri shay ahoo shirkiyaad uu ku jirana sida aan gadaal ka hadli doonno waaba marxalada kufri baa la gaarsiinaya hadduusan sixirka uusan kufri gaarsiisayna mar kastaba waa dembi weyn oo kabiiro ah waxaa marka ay culammadu ka hadlaan xukumka saaxirka qofka saaxirka oo sixirka ku shaqaysto ma kufrinayaa oo sixirka ma ku gaaloobi mise kuma gaaloobayo sixirkaa ku kufrinayaa oo gaal muu ku noqona markuu sixirka la yimaado mise kuma gaaloobayo masaladaas bay ka hadlaan a'immada sida abu xaniifa alimaam abu xaniifa imaamu maalik imaamu axmed ibni xambal riwaayaadkiisa ka midihi waxay qabaan waa ku gaaloobaya sixirkaas mujarad oo sixir la yimaado oo saaxir noqdo ku shaqaysta waa ku kufrinayaaba ay qabaan weyaan imaamu shaafici asaga wuxuu leeyahay qofka markuu sixirka ku shaqaysanayo waan weydiinaynaa istifsaar tafsiil baan mas'alada gelinaynaa waxaan leenahay sixirkaada noo tilmaam hadduu sixirkiisu shay kufri gaarsiisan oo ilaahay kheyrkiis oo nafci iyo dur laga rajeeyo oo iyo wax la midoo shirkiyaada ay ku jiraan qofkaasi waa kaafir buu noqonayaa buu leeyahy haddiise ou maaragtay sixirka uusan marxaladii kufriga uusan gaarsiisnayn kuma kufrinaya buu leeyahay darajatulkufri hadduusan gaarin kuma gaaloobayo waxaan maa laysa bisixrin hadduu yahay mar kastaba waa la tacsiiri hadduu ka soo noqon waaye buu leeyahay waa hadalkii abu cumaan asaabuuni aan ka soo sheegnay wain wasafa maa laysa bikufrin oo kale ayuu taasuu tilmaamayaa weeyaan laakiin mar kastaba haddii uu aaminsan yahay sixirku inuu u bannaan yahay ku shaqaysigiisana u bannaan yahay deeta waa ku kufrinaya maxaa yeele shay yacni xaaraamnimadiisa mujmac calayhi ay tahay ayuu bannaystay marka waa ku gaaloobayaa weeyaan waxaa soo haray xadkiisu muxuu yahay saaxirkaa marka haddiiba ama kaafir ha noqdo ama youusan noqonine xaddu saaxir waa maxay xaddu saaxir waa qatli wey waa la dilayaa waa la dilayaa weeyaan xadkiisa waa in la dilo weeyaan sidaas ayuu wuxuu leeyahay ibn abilciz markuu soo guurinayo sharxu taxaawi markuu masalada ka hadlayo wuxuu leeyahay wa jumhuuru alculamaa'i yuujibuuna qatla asaaxiri كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه وهذا هو المأثور عن الصحابة كعمر وابنته وعثمان وغيرهم وقال طائفة إن قتل بالسحر يقتل وإلا عوقب بدون القتل إذا لم يكن في قوله وعمله كفر وهذا هو المنقول عن الشافعي وهو قول في مذهب أحمد يعني هذا الكاس أي ليهي شيخ ابن أبي العز رحمه الله علماء جمهور توذا يعني أكثر كوذو waxay waajibinayaan saaxirka in la dilayo arintaasna waa madhabka abu xaniifa waa madhabka imaam maalik waa madhabka axmed ibn xambal riwaayo maaragtay riwaayaadkiisa ka mid ah waana midda mashhuurka ah weeyaan hadalkaas marka waxaa laga soo guuriyey buu yidhi saxaabadana waa laga soo guuriyey sida cumar ibn khataab radiallaahu canhu sida gabadhiisa xabsata binti cumar sida cuhmaan ibni cafaan iyo khayrkoodba radiallaahu canhum markuu ra'yigaas sheegay ayuu haddana wuxuu yidhi waqaala taa'ifatun koox kalaa waxay odhani in qatala bisixri yuqtal sixirka hadduu wax ku dilo oo sixirkiisi mid wax dilo ou noqdo markaa waa la dilayaa wa ilaa hadduusan waxba ku dilin cuuqiba biduuni alqatli waxaan dil ahayn ayaa ciqaab looga dhigayaa buu leehy waa goorma idaa lam yakun fii qowlihi wa camalihi kufrun haddii hadalkiisa waxa uu sheegayo iyo camalkiisa wuxuu ku camalfalay ku shaqaynayaah aynan kufri ahayn hadday kufri tahay dee kufri wey laakiin haddaynan ahayn oo kufri ay ka hoosayso oo wax ku dilo ayaa la dilayaa haddaunan wax ku dilin aysan dadka ku dhimaninna waa la ciqaabayaa weeyaan madhabkaas marka wuxuu yidhi wahaadaa huwa almanquulu can shaaficiyi waa imaamu shaafici hadalka laga soo guuriyo wa huwa qowlun fii madhabi axmed waana hadal madhabka imaam axmed ka mid ah weyaan mas'alada marka waxa weeye waxaa tusayo in la dilayo xadiidka imaam tirmidi oo warinayo can jundabin oo ah laakiin sida saxiixa inuu mawquuf yahay oo jundab ku eg yahay yacni ay saxiix tahay waxa uu leeyahay xaddu saaxiri darbatun bisayfi imaam tirmidi baa fi sunan ku warinaya saaxirka xadkiisa waa in madaxa seef looga gooyo weeyaan waxaana tusayo oo kaloo shaahid u sii ah oo arrinta sii xoojinayo xadiidka imaam albukhaari oo warinayo xadiidu bajaalata bni cabda oo fii saxiixii uu ku warinaayo wuxuu leeyahay kataba cumar bnu lkhaaabi an iqtuluu kulla saaxirin wa saaxira qaala faqatalnaa alaaa sawaaxira cumar ibnu khadaab baa wuxuu umaradiisii gobollada joogay aqaaliimta iyo wilaayaadka madaxda uga ahaa ayaa waxa uu u faray an iqtuluu dila kulla saaxirin saaxir dhammaantii oo nin ah iyo wa saaxiratin haween saaxiradaba wixii sixir aad ku aragtaan rag iyo dumar dilo oo saaxiriina hala dilo umaradii baa la amrayaa weyaan gobollada raggii madaxda ka ahaa buu amrayaa markaasuu wuxuu yidhi bajaala faqatalnaa alaaa sawaaxira saddex sixiroole ayaanu dilnay buu leeyahay saddex saxiraanu dilnay weyaan mas'alada qofka saaxirka ah haddii uu towbo keeno towbadiisa ma la aqbalayaa mise lama aqbalaayo waxa weeyaan arrintaasna sidii qowlkii hore culammada iskugu khilaafeen bay iskugu khilaafeen alimaamu maalik walimaam abu xaniifa walimaamu axmed imaam axmed fi lmashhuuri canhu riwaayadiis mashhuurka ah saddexdaas imaam waxay qabaan laa tuqbalu towbatuhu towbadiisa lama aqbalaya saaxirkay qabaan ama imaamu shaafici raximah اllaahu iyo riwaaya can imaam axmed waxay leeyihiin tuqbalu towbatuhu saaxirka towbadiisa waa la aqbalayaa maxaa yeelay waxay leeyihiin waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dembi laga galaahi waxa ugu weyn ashirku billaah haddii qofka shirkiga uu ka towbo keenana qofka mushrigaa yustataabu canhu waa laga towbo dalbaa markaasna markii uu towbo keenana ilaahay toobadiisa wuu ka aqbalayaa sida saxaradii fircawn ee u timid inay fircawn ayidaano nebiyulaahi muusa mucjisadiisii uu la yimid inay buriyaan oo sixirka ku buriyaan doonayey markay xaqa arkeen ay toobo keeneen sixirkiina ka soo noqdeen ay mu'miniin noqdeen allahna uu ka toobo aqbalay marka mas'aladaas waxa weeye qofka saaxirkaa ah sidaas ayay culammaduna iskugu khilaafaan waxaana eh, ay leeyihiin qolana eh, laga towba aqbali maayo laakiin sida daahirka allahu aclam waxaad moodaa hadalka imaam shaafic iyo riwaaya imaam axmed qofka xataa hadduu shirki ka tooba keeno inuu ilahay ka tooba aqbalayo waa laga tooba aqbalay amaa xadkiisa hadduu wax dilay waa in loo qisaaso weeyaan hadduu kufri gaarana hada waaba kaafir waana la dili weeyaan musanifka marka mas'aladaas halkaas ayuu uga hadlay wuxuu leeyay wa anna fi dunyaa adduunka dhexdiisa waxaa ku sugan sixran iyo wasaxaratan sixir iyo saaxiriin wa anna sixra sixirku isticmaaluhu ku shaqaysigiisu kufrun gaalnimo weeye oo min faacilihi kan samaynaya ka ahaatay qofka sixirka ku shaqaysanayo waa kufri wey kufri buu ku shaqaysanaya muctaqidan lahu asagoo ictiqaadsan naafican wa daaran mid wax taro oo wax dhibi karo bikayri idin illaahi alla idinkii la'aantii inuu waxna tari karo waxna uu maaragtay dhibi karo markuu ictiqaadsan yahay ayuu sixirku kufri yahay saasuu odhanaya wey marka sixirku marka nooc kastoo noqda anaga hadda soomaali ahaan marka la yidhaahdo sixirka waa lagu shaqaystaa waa wax la yaqaano ku shaqaystaan mushacwadiinta ku shaqaysto waxa weeyaan raggaa wax sixro haweenkaa wax sixro haweenkoo kale waxa la yidhaahdo atiwala ay raggu isticmaalaan madiidada loo yaqaano waa sixir weeye inta la sixrada nin ninbaa gabar intuu yacni baa ama ay diidaysaa markaasuu sixirkaas soo samayni markaasuu gabadhii ula imaanaya soomaalidu madiiday u bixiyeen gabadhay markaas iska dabagelaysaa ninkii waa u sixran tahay haweentii haddii ay ninkeeda naago badan uga shakiso ama ay maarata naag labaad la guursaday ku masayrto qaarkood ilaa ilaahay qofa uga naxariista mooye waxa weeye waxay u tegaysaa mushacwadiintaas markaasay sixirkaa samaynaysaa waxaasoo idil wax bannaan ma aha hana ogaado qofku darajadaas inuu sixirku kufri marxalatulkufri uu qofku gaarsiin karo marka uu ku shaqaysto ama ictiqaadiyo masaladaas aad iyo aad in layskaga ilaaliya u baahan taha weyaan musanifku wuxuu leeyahay raximahullaahu wayarowna waxay arkayaan oy ictiqaadinayaan oy leeyihiin dadka ahlusunnaha ihi eh, waxay ictiqaadiyaan mujaanabat albidcati bidcada laga fogaado wal aathaami dunuubta laga fogaado walfaqri faanka oo laga fogaado oo nasabka iyo wax lamidka lagu faano watakaburi isla weyninka oo lagu kibro khalqiga iyo xaqaba lagu kibro oo laga fogaado walcujbi isla weyninka ayaa maaragtay in laga fogaado qofkuu iscajabgeliyo waalkhiyaanati khiyaanada iyo in laga fogaado wadakali fasaadkan in laga fogaado ardadii iyo in la fasaadiye laga fogaado walikhtiyaali qofka oo sir lagu dilo ballanfuryo wax lagu dilaahi ama si sir ahoo gaadmo wax lagu dilaahi in laga fogaada bay arkayaan wasicaayati diradiraha oo dadka namiimada oo laisku dirdiro ummad laba qofood laga dhex shaqeeyo ka fogaanshaheeda ayay ictiqaadiyaan waa dunuubtaas bidcadu u horayso iyo waxa ku xigoo dhan in laga fogaado ayay ahlu sunnuhu ay ictiqaadiyaan bidcada waad ogtihiin wayarowna wuxuu yidhi mujaanabat albidca bidcada in laga fogaado waxa weye waana la faray waana la amray oo akar min xadiiu nabiyulaahi moxamed nagu amray sababtuna waxa weeye ilaahay diinkeennii buu noo kaamil yeelay wuxuu idhi alyowma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina marka daaciba maba jira wax keeno inuu qofku bidca la yimaado waxu keeno maba lehba diinkeenna waa noo dhammaystiran yahay inta diinkan nala ku amrayoo wanaag iyo sunnada ah baaban wada gudan karayninba oon ka taqsiir ku samaynana ka gaabinayna uma baahnin bidca inaan la imaanna marka waa inaynu ku cibaadaysanno intaa sunnada ah ayadaa naga badane inaynu ku cibaadaysanno taasaa badbaadada ku jirtaa wey wuxuu nabilaahi moxamed leeyahay calayhi salaatu wasalaam iyaakum wamuxdathaati alumuur fa faina kula muxdathatin bidca xadiidkii cirbaad ibni saariya abu daawuud iyo khayrkiisba oo warinayay wuxuu rasuulku yidhi idinka iyo bidcadan idiin kala degi maxaa yeelay shay kasta oo gadaal laga keeno nebi maxamed iyo asxaabtiisa aynan ogayn waa bidco weeyaana aad layskaga ilaaliya wey in la iska ilaaliya baa la rabaa waxaad ogtihiin xadiidkii caaisha bukhaari iyo muslimba ay wariyeen man axdaa fii amrina haada maa laysa minhu fahuwa raddun in qofka lagu radinayo bidcada uu la yimaado hadduusan shaygan diinka ka mid ahayn inuu noqonayo mid lagu radiyo oon laga aqbalin ayuu nabiyulaahi maxamedna noo sheegay salawaatullahi wasalaamu calayh marka bidcada shayga la yidhaahdo waxa weeye alibtidaac fi ddiin in laga fogaada baa la rabaa walidaalikaba wuxuu dhihi jiray eh, alimaam eh, alxasan ibni cali albarbahaari raximahullah kitaabkiisa sharxu sunna wuxuu ku leeyahay markuu bidcada dadka uga digayo waxdar min sikaari almuxdathaati iska ilaali qof yahow sunnigaa waxyaalaha gadaal laga keenay kuwooda yaryarka iska ilaali fa ina sikaara albidaci tacuudu xataa tasiira kibaaraa waxa weeye bidcada mideeda yar waxay noqonaysaa mid weyn haddii lagu camal falo way weynaan marka waa yartahay ha uga tegin maxaa yeele berri bidco weynay kusii gaarsiinaysa wakadalika kulu bidcatin uxditat fii hadihi alumma kaana awaluhaa sagiiran yushbihu alxaqa fakhtara bidalika man dakhala fiiha uma lam yastadic ilmakhraja minha wuxuu yidhi sidaasoo kale waxaa la mida bidco kasta kulligeed oo ummaddan dhexdeeda lagu bilaabo awalkeedu wuxuu ahaa mid yar oo xaq shaabaho markuu bilaabanayay xoogaa yaroo xaq shaabaha wax yaroo aan macno lahayn oo weyn aadan u arkayn agtaada wax weynaysan ka ahayn bal xaq buuba u shaabahaayo u eg yahay laakiin dad badan baa ku kadsoomay markaas cid alla ciddii gashay way ku kadsoontay markay gashayna way ka bixi waayeen buu leeyahay wa saara diinan yudaanu bihi yacni markaasu qofku waxay u noqotay diin laga diin dhigto ayay u noqotay noqotay weeyaan bidcadii baa diin laga dhigtay wey markaasuu fakhaalafa siraata siraadulmustaqiimkiibuu markuu bidcada la yimid ayuu gafay markaasuu yidhi fakharaja min alislaami yacni hadda waxaa loo jeedaa fakharaja min asunna sunnadii buu ka baxay mar hadduu ariiqi kaa gafo waxaa weeye oo sunnadii uu ka baxo bidca mar hadduu dhex galo sunnadii waa ka dhex baxay weeyaan marka bidcadu yaraan ma laha waa yartaayi ha u samaynin maxaa yeelay berri barri mid weyna kusii gaarsiinaysaa diin baad ka dhigani bidca markaa ku camal fasho sunnaad ka tagtay markaasuu sheekhu wuxuu yidhi fandur raximaka allaahu ha kuu naxariistee bal eeg kulla man qof kasta kulligii samicta kalaamahu hadalkiisa aad maqasho min ahli zamaanika khaasatan dadkaaga oo keliya wakhtigaaga ihi falaa tacjalan ha ku degdegin walaa tadkhulanna fii shayin minhu dadkaa warka aa ka maqasho horay maaragtay ha ku degdegin xataa tas'ala ilaa aad ka weydiiso wa aad eegto hal takallama fiihi qof ma ku hadlay axadun qof oo min asxaabi nabiy sal lla alay wasalam nebiga asxaabtiisa qof ka midihii ma ku hadlay ilaa aad ogaato xataa wuxuu yidhi xataa tas'ala wa hal takallama fiihi axadun min asxaabi nabiy sal alla alay wasalam ilaa aad weydiiso oo aad ka aragto arrintan qofkan uu wato axad saxaabadii ka mida ma laga soo guuriyey mise lagama soo guurinin aw axadun min alculamaa'i mise axad culammadii ahlu sunnaha ka mida ma laga soo guuri mise lagama soo guurin fain asabta fiihi aharan haddii aad raad hesho iyo shay lasoo naqliyo lasoo guuriyey saxaabadii iyo dadkii ahlucilmiga ahaa haddaad hesho fain asabta fiihi aharan canhum wax ayaga laga soo raray haddaad aragto fatamasak bihi qabso oo ku dheg walaa tujaawis ha u gudbin lishayin shay kale ha u tallaabin walaa takhtar calayhi shayan shay kalena ha dooranin oo ha ka dooranin shaygaas aharkaas ahlusunnaha iyo dadka ahlucilmiga ee saxaabada laga soo guuriyey wax kale ha ka dooran oo haddaad ka doorato fatasquda fi nnaari naarta aad maarata ku dhacdo marka aad iyo aad bidcada ha layskaga ilaaliyo maxaa yeelay saxaabada way ka digi jireen cabdulahi bn mascuud baa ka mid ah hadalkiisa uu dhihi jiray ittabicuu walaa tabtadicuu faqad kufiitum wa raaca xaqaa laydin amray sunnadii raaca bidcana ha la imaanina maxaa yeele waa laydinka kaafiyey bidca inaad la timaadaan marka bidcadaasi in laga fogaadabay ahlu sunnuhu ay ictiqaadiyaan wal aathaami dunuubtana in laga fogaado dembigan waa yaryi ha u samaynin waa sakiiro ha u samaynin maxaa yeelay dembiga sakiiro hadduu yahay haddii istimraar uu qofku ku sameeyo kabiiray noqonaysaa berrito weeyaan marka kiisa yar dembiga iyo midkiisa weynba labadaba inaad ka fogaataa lagaa rabaa wey labadaba inaad ka fogaato ayaa lagaa rabaa dunuubtan waa yar yahay marna ha u samaynin sida aad kan weyn uga cararayso oo dunuubta kabaa'irka ah, sakhaa'irkana uga fogowey maxaa yeele dembiga kullamaa qofka ou dembaabo qalbigaadabuu madoobeeyaa yacni nugto qalbigaada ku dhacdou noqdaa qalbigaada mar kullamaa aad dunuubta sii siyaadisana qalbiga waa madoobaana ilaa raankii ou ilaahay sheegay iyo mirirkii uu ku dhaco kalaa baraana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun walidaalika xasanulbasri iyo mujaahid iyo qataada oo mufasiriintii salafka ka mid ihi markay fasirayaan waxay dhihi jireen huwa adambu cala adambi xataa yacma alqalbu fayamuut waa dembiga oo dembi kale laga dulgeeyo oo markaa qalbiga intuu indhabeelo ou dhinto ou gaaro marka sidaa darteed dunuubta in laga fogaado ayaa la rabaa weeyaan dembi waa yar yahay ha u samaynin mar hadduu dembi yahay faraha ka qaad wuxuu yidhi sheekha walfakhri buu yidhi fakhriga waxa waye alfakhru fi lansaab nasabka oo lagu faano ayadana waxaa la rabaa inaanan lagu faanin baa la rabaa nasabkaaga aadan ku faanin maxaa yeelay waa liidnimo inaad nasabkaaga iyo qabiilkaaga iyo reer hebel baan ahay iyo inaad ku faanta ada isliiday weeyaan nabigeennana wuu naga reebay calayhi salaatu wasalaam xadiid imaam tirmidi fii sunanihi uu ku warinaya xadiidu abi hurayra wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam layantahiyanna aqwaamun yaftakhiruuna biaabaa'ihim ow layakuununna أهون على الله من الjucل الذي يdhdh الkhراء بأنفihi ha ka joogsadeen dadka aabbayaashood ku faanayo iyo qabaa'ilkooda iyo laftooda iyo qabiilka ay yihiin ha ka joogsadeen oo dadka kale ku liidayo haddaynan arrinka ka istaagin ilaahay agtiisa waxay kaga liidnaan badnaanayaan bahalkan la yidhaahdo doorshaanka ama xaarwalwaalka la yidhaahdo alladii yudahdiu alkhiraaa aw alkhuraa'a bianfihi yacnii afkiisa saxarada ku dilaan dilinayo kaas bay ilaahay kala liidnaan badnaanayaan wey marka shayga la yidhaahdo alfakhru fi lansaab waxa weeye nasabkaadoo a ku faantaa waxa weeye waa diin xuma weeye waana waxa weeye nahyi baad qofkaas uu ku dhacay dunuubtayna ka mid tahay weeyaan watakaburi isla weyninkana sidoo kaleeto kibirka ayagana in laga fogaada bay ahlu sunnuhu ay ictiqaadiyaan kibirkana waxa weeyaan alkibru bataru lxaqi waqamtu nnaas ayaa la yidhaahdaa kibirka sidoo nebigu noo fasira calayhi salaatu wasalaam sida xadiid abu daa'uud iyo xaakim ay wariyaan oo saxiixa ah, xadiid abi hurayra wuxuu rasuulku yidhi kibirka waxaa la yidhaahdaa waa bataru lxaqi xaqa oo lagu kibro oo la diido in lagu dhaqmo iyo waqamtu nnaasi dadka oo la xaqiro la liido labadaasoo la isku daro maxaa yeelay kibirka ilaahay baa iskale iyo cadamada asagaa iskale walahu lkibriyaau fi samaawaati waalard ilaahay baa cadamada iyo weyninka asagaa iskale marka qofka kibrayaahi waa qof wuxuusan lahayn sheeganayo wax rabbi lahaa qof sheeganayo weyaan marka ahlu kibirkaasna dadka way uga digaan weyaan waxayna ictiqaadiyaan inuu dunuub waa weyn yahay ayay in laga fogaada bay ictiqaadiyaan waalcujbi iscajabinta oo qofka isyaabgeliyo asagoon cilmi lahayn inuu yidhaahdo caalim baa tahay isagoon caqli badnayn inuu yidhaahdo caaqil baa tahay isagoo wuxuusan ahayn khalqiga iskala sarreeyo oo iscajabgeliyo oo ama ra'yigiisa aan caqli badnayn oo ra'yi badnayn u arko inuu dadka u ra'yi badan yahay cujbi baa la yidhaahdaa marka cujbigaasna waa khatar weye iyagana ahlusunnahu sunnuhu way ka digaan weye walkhiyaana khiyaanada lafteedana waa laga digaa ayagana way ka digaan in laga fogaado ayay dadka amraan weeyaan khiyaanada yacni ha noqoto xoolaha dadkoo la khiyaano ammaanadoodoo la khiyaano sirta la siraysto khiyaano ahalkooda oo la khiyaano oo markay kugu aaminaan aad khiyaano ku samayso khiyaano ilaahay iyo rasuulkiisa lala gala ha noqoto khiyaano makhluuqa kale lala gala sida hadda aan tilmaamaynay ha noqotee khiyaanaduna waxa weeye way ka digaan in laga fogaada bayna amraan ahlu sunnahu waddakhal fasaadkana sidoo kale weeyaan marka addaqal marka la yidhahdo qaynka la xarakeeyo ama daalka waxaa waye alfasaadu baa loo jeedaa fasaadkana way ka digaan oo in laga fogaado ayay ra'yeeyaanay arkaan wax alla wixii fasaad keenayo oo fasaad fi dunyaa waddiin ah in laga fogaada bay amraan marka waxaad dhici karto adiga oo wax wanaaji isleh inaad wax xumayso wax fasaadinayso wayna dhacdaa dad badan sida ilaahay uu ka sheekeeyey ayaga oo yacni wax fasaadinayo oo dhib ummaddii u geysanayo inay wanaag samaynayaan inay isku sheegaan oo weliba ilaahay subxaana wa tacaala ishaad iyo markhaati gelinayaan inay wanaag samaynayaan waxaa weeye dadkiibuu maalan yacni dhib u geysanayaa ummadiibuu maaragtay barakicinayaa ummadiibuu xabad la dhacayaa ummadiibuu dhiiggoodii bannaysanayaa masaajid buu dadkii ku dilayaa masaajidii baa lagu duduminayaa masjidka dhexdiisiiyaa lagu ugaarsanayaa qof mu'minaha xaq darre lagu dilayaa markaasuu wuxuu leeyahay mujaahid baan ahay buu odhanaya markaasuu ilaahayna markhaati gelinaya waxa weeye masaladaas khatar waay waxaasoo dhan in aad la iskaga ilaaliya u baahan tahay allah wuxuu leeyahy fi suurati albaqara wamin annaasi man yucjibuka qowluhu fi lxayaati addunya wayushhid allaha calaa ma fii qalbih wahuwa aladu lkhisaam وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد marka taasna waxa weeye shayga fasaadka la yidhaahdo waa mamnuucu wey way ka fogaadaan ahlu sunnuhu wax alla wix ifsaad ummadda u keenayo inaad ka fogaatid baana la rabaa ahlu sunnuhuna taasay amraan weeyaan in yani waxay amraan fasaadka in laga fogaado ayay amraan walikhtiyaali ikhtiyaalkana waa qofka oo yacnii khadri aad ku disho si sira iyo maaragta xeelo asagoo aanan kaafinaynin ama ammaan aad siisay inaad si sira ku disho inaad dilayso isagoon filaynin inaad dishaa la yidhaahdaa walidaalika arrinkaasi nebiyulaahi maxamed wuxuu noo sheegay iimaankuba inuu waxa xirayo arrinta ka joojiyo aliimaanu qaydu lfatki buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ama qayada alfatka yacni in qofka yani si sira lagu dilo khiyaano lagu dilo iimaankaa dabar u aho ka reebo weeyaan wa sicaayati yani diradiraha ayadana in laga fogaado ayay ra'yiyeeyaan oy maaragtay ictiqaadiyaan ahlu sunnuhu waa namiimadaa loo jeedaa laba qofoodoo hadalka loo kala qaado oo hadalkii loo kala xumeeyo si weji kale loogu beddelo arrintaasaa la yidhaahdaa taasna waad og tihiin qofka namaamada ku shaqaysto inuusan jannada ilaahay gelin laa yadkhulu ljannata nammaamun oo nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam qofka dadka isku dirdiraahi jannada inuusan gelaynin marna wayarowna waxay arkayaan ahlu sunnuhu kafal adaa dhibka oo laga joogsado oo laga haro wa tarka alkhiibati xanta oo laga tago ilaa liman qof mooyee oo la xanto adhara muujiya bidcatan bidca muujiyo wa hawan haw muujisto haw muujisto bidca muujistaa loo jeedaa hawada waa bidcawa yadcuu ilayhimaa hawadaas iyo bidcadaas uu dadka ugu yeerayo falqowlu hadalka oo fiihi axadkaas dhexdiisa lagu hadlo mubtadica ahoo ahlul ahwaaga ka tirsani laysa bikiibatin kiiba ma aha cindahum cinda ahli sunna dadka ahlu sunnaha agtooda kiiba ma uu aha weeyaan dadka ahlu sunnaha agtooda kiiba ma noqonaayo marka yani horta hore wuxuu musanifka noo hormariyey kaful ada dad kasta oo muslima ah, dadka inaadan dhibin baa la rabaa oo dhibkaada aad ka haysato xataa walow isha ood wax ku dhibtaba allaha ka dhige waa inaad dhibkaada ka haysataa maxaa yeelay yacni waxaa la rabaa wixii ka sii weyna iskaba daaba dadka mu'miniintoo la dhibo waxa weeye qofka dhibaahi waa qof dembi weyn la yimid sida allah subxaanahu wa tacaala uu noo sheego fii suurati alaxzaab والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا marka dadkaasi waxa weeye dadka mu'miniinta dhibo ragga ah haweenka mu'minaadka dhibo waxaynan kasbanna ku dhibaahi masabidaad iyo dembi weyn ayay dusha saarteen buu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala sidoo kaleeto tarka alkhiiba xantana in laga tagaa la rabaa dadka muslimiinta inaanan xamanin ilaa waxaanala shareecadu ka soo reebtay mooye xanta asal ahaan nebigu markuu fasiray xadiidka imaamu muslim imaamu axmed iyo abu daa'uud iyo tirmidi xadiidu abi hurayra wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam saxaabada weydiiyo yidhi atadruuna malkiiba markaasay dhan allah wa rasuuluhu aclam kiibada ma garanaysaan markaasuu yidhi maya allah iyo rasuulkiisaa yaqaano markaasuu yidhi dikruka akhaaka bimaa yakrah walaalkaa wuxuu necab yahay oo aad ku sheegto ayaa kiibada la yidhaahdaa fain kaana fii akhii maa aquulu qaaluu waxay yidhaahdeen fain kaana fii akhii maa aquulu walaalkay waxaan ku sheegay hadduu asagu yahayba maxaan samaynay qaala fain kaana fii akhiika maa taquulu nebiga wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam walaalkaa waxaad ku sheegaysa haddii uu yahay faqad ikhtabtu waad xamatay wain lam yakun fiihi hadduusan ahaynna faqad baxadtahu buhtaan baabaad ku samaysay waad masabiday weyaan marka kiibada tarka alkiiba waa diintay ka mid tahay in laga tago ayaa la rabaa laakiin sheekha istathnuu sheegayo ilaa liman adhara bidcatan wa hawan yadcuu ilayhima qofka mubtadic bidcadu dadka ugu yeeraa waa min ahli ahlilahwaa buu ka tirsan yahay bidcadiisii iyo ahwaadiisiibuu dadka ugu yeeraya faalqowlu fiihi laysa bikiibatin cindahum marka kiiba ma aha marka taasoo kale marka la yidhaahdo kiiba ma noqonayso waxay culummada ku jamciyaan laba bayd bay ku jamciyaan oo lix shay oo aan kiibada ka mid ahayn oo qofka aysan lagu xaman karo lix shay lagu xaman karo bay reebaan ay ka soo reebaan wuxuuna leeyahay maalan alimaam asancaani kitaabkiisa subulsalaamka wuxuu leeyahay waclam annahu qad istatna alculamaa'u min alkiibati umuuran sitta waxaad ogaataa ahlu sunnuhu inay ka soo reebeen dadka ahlucilmiga ahi khiibada inay ka soo reebeen lix arrimood alawalu atadallumu ahaani alisticaanatu calaa takhyiiri lmunkari bidikrihi liman yadunnu qudratahu calaa isaalatihi athaaliu alistibtaa'u alraabicu altaxdiiru lilmuslimiina min aliqhtiraari ka jarxi اruwaati من الاقترار كجرح الرواة والخامس ذكر من جاهر بالفسق أو البدعة السادس التعريف بالشخص بما فيه كالأعور والأعرج والأعمش ولا يراد به نقصه وغيبته وجمعها ابن أبي شريف بقوله الذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب اللعانة في إزالة منكر هذا الكاسولية wuxuu yidhi amiir sancaani wuxuu yidhi waxaa lixda shay laga reebo waa tadallumka oo maalan yacni qof baa ku dulmiyey inaad dulmigiisii wuxuu kugu dulmiyey aa sheegto laysa biqiiba ta labaad waxa weeye waa isticaano oo qofka munkar inaad zuuliso baad rabtaa marka qofkii munkarkaa inuu zuulin karaahay awooda u leh aad malaynayso waad u sheegi kartaa meel heblo qof hebel waxa iyo waxaa munkarkaas ayaa lagu sameeyaa ayay sameeyaan dad hebel baa sameeya waad dhihi kartaa kan saddexaad waxa weeye waa istiftaa wey su'aal baad weydiinaysa istiftaa jawaab baad rabtaa marka wixii aad jawaabta weydiin lahayd waad sheegi waxay doontaba ha noqotay kan afraad waxa weeye waxa weeye muslimiinta ood bidcada iyo waxa xun looga digo ama sida maalan ruwaadda oo kaleeto in dadka qofka lagu kadsoomayo qof ahlubidac aad og tahay waa mubtadic wey bidcadiibuu dadka ugu yeerayaa ama waa jaahil wey asagoo jaahila oo waxba aqoonin uu leeyahay dadka wax u sheegahaya inaad ka digto oo aad dadka u sheegto waxba dhib ma laha sida maalan waxaa loo deliishadaa jarxu ruwaadka oo kaleeto ruwaadoo kaleeto dadka axaadiista warin jiray midaan xaafid ahayn oo daabit ahayn ayaa maaragta ku jiro markaasaa la leeyahay fulaan waa daciif wey waxa weye daabit ma aha yacni qofaan fiqo ahaynoo dhowrsanayn baa ku jiro fiqa ahan baa la leeyahay oo qofka cadaaladiisii waa eber wey waxaa ka mid ah maalan qof baa nebiga ku been abuurto ama been baa lagu tuhmay oo nebiga inuu ku been abuurtaa waa mutaham bilkadib baa laleeyahay fulaan nebigu ku been abuurtaa waa wadaac baa laleeyahay axaadiistuu sameeya asigaa jeebkiisa ka samaysto ummadda waa looga digi wey kan kaloo shanaad waxa weeye qofka fisqi la jahro ama bidca la jahro inaa ummadda u sheegto tiraado mubtadic wey bidcadii si dadka aad uga digto u sheegto ila wuuba la jahraa daacina waa ku yahay waa faasiq wey fisqigiisa in looga digo loo sheego taa weeyaan kan lixaad waxa weeye qofka yaad rabtaa inaad qof kale u sheegto wuu garan waayo qofkii laakiin iin buu leeyahay markaasaad waxaad samaynaysaad leedahay hebel adoonan tanqiis iyo nusqaan qadarkiisa iyo sharaftiisa inaad nusqaamiso aadan u jeedin markuu garan waayo kii jiiska ahaa kii ishala'ah kii lugtala'ah waa dhihi kartaa iyo wixii lamid ah weeyaan markaasuu yidhi addamu laysa bikiibatin caydu ma ahan kiibo fii sittatin xumaanta qofka lagu sheego fii sittati umuurin lix arrimood dhexdood kiibo ma aha mutadallimin qof mutadallima oo dulmi dadka sheeganayo mucarifin qof qof kale wax barayo wax u sheegayo u tacriifinayo u qeexayo muxadirin mid wax ka digayo walimudhirin fisqin mid fisqi muujistay wamustaftin mid jawaab dalabayo waman talaba licaanata fi isaalati munkarin munkar inuu zuuliyo qofka dalbo oo qof kale u kaalmaysanayo iyo wixii lamid ah weeyaan marka qiibada waad arki doontaan xataa fii riyaad saalixiin alimaamu nawowi waxyaalaha laga soo istinoodo waa uu ku sheegaa kitaabkiisa riyaad saalixiinka aad u qiimaha badan qof kalba waa muraajacayn karaa weeyaan wa yarawna ahlu sunnuhu waxay arkayaan tacalumu alcilmi cilmiga barashadiisa cilmigii in la barto wa talabihi yani tacalumu alcilmi bay arkayaan wa talabahu cilmigiioo la talbo fii madaanihi meeshii lagu malaynayo xaqiiqada uu ku ahaa in laga talbo yani ahalka u ahaa dadka ahalka u ah in laga dalbo oo culummadii ahlu sunnaha ahayd laga dalbo wey kutubtii ahlu sunnaha ahayd kutub laga dhigto baa la rabaa iyo waljidda bay arkaan dadaal fii tacallumi alqur'aani qur'aanka barashadiisa oo lagu dadaalo wa culuumihi culuumi alqur'aan yacni qur'aanka markuu qofku cilmi rabo waxaa la culuumu lqur'aan inuu barto tafsiirkiisa wa tafsiirihi inuu barto markaana markuu qur'aankii iyo culuumulqur'aan iyo tafsiirkiisa uu barto hadday qiraa'aadkii tahay culuumulqur'aanka hadday tajwiidkiisii tahay wax alle wuxuu cilmiga u baahnaa hadday markuu barto tafsiirkiisana uu barto naasikhiisii masuukhiisii muxkamkiisii mutashaabihiisii yacni waxaasoo dhan inuu barto ayaa la rabaa weeyaan marka kabacdina wa samaaci sunani rasuuli sal allah aleh wasalam iyo inuu ku dadaalo dhagaysiga sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam ou dhagaysto axaadiistii nebiga ou soo maqlo ou culammadii dadka ahalkeeda ah ka dhagaysto wa jamcihaa uu soo kulmiyo watafaquhi fiiha inuu barto oo fahmo oo kaso intaasoo dhan baa la rabaa iyo wa talabi aathaari saxaabati saxaabada aathaarteedii iyo wixii laga soo guuriyey inuu dalbo walkafa can alwaqiicati fiihim saxaabada inuu wax ka sheegana kudhicidoodii wax ka sheegistoodii ceebeynteedana in laga fogaado wa ta'awulu lqabiixi ide tafsiir xun in lagu fasiro alayhim ala saxaaba saxaabada wixii ka dhacay tafsiir xun in lagu fasiro ayadana in laga joogsado taasaa laga raba inuu ka joogsada baa la rabaa wey wayakiluunahum ay u tala saartaan u wakiishaan fii maa jaraa baynahum saxaabada dhexdooda wixii dhacay cala ta'wiilina ku dhacay tafsiir ay saxaabadu wadatay ta'wiil ay wadatay ku dhacay inay u tala saartaan ila allahi caza wajal ilaahay ay u tala saartaan subxaana wa tacaala marka meeshaanna markuu qur'aanka barto oo sunnadii nebigana ou barto culuum qur'aan ou barto ilaa cilmiga la dalbayo kitaabka qur'aanka iyo sunnada nebiga ayaa ugu horreeya barashadoodee saxaabada aahaartooda ou barto maxaa yeele waa dadkii nebiyulaahi moxamed cilmiga ka soo guuriyey wey ayagana saxaabada inaadan waxba ka sheegin maxaa yeelay saxaabadoo wax laga sheego waa sindiiqnimo iyo munaafiqnimo wey waa munaafiqnimo wey walidaalika abu zurca wuxuu shiikhaana muxaqiqa uu qoraya uu leeyahay soo guurinaya idaa ra'ayta arajula yantaqisu axada min asxaabi rasuuli illahi sal lla lay wasalam faclam annahu sindiiqun wadalika ana arasuula sala allahu alayh waali wasalam cindana xaqun waalqur'aanu xaqun wainamaa addaa ilayna hada alqur'aana wاsunana asxaabu rasuuli illahi sal lay wasalam wainamaa yuriiduuna an yajraxuu shuhuudana liyubtiluu alkitaaba wاsunna wljarxu bihim wlaa wahum zanaadiqa waxa weeye hadalkaas abu zurcat araazi yani waxa weeye kitaabka alkifaaya fi cilmi riwaaya oo khatiib albaqhdaadi uu leeyahay ayuuna ka soo naqliyey waxa weeye abu zurca hadalkaasna odhanayo wuxuu leeyahay haddaad aragto qof saxaabada nebiga axad ka mida nusqaaminaya qadarkiisa iyo sharaftiisa wax u dhibaayo wax un ka sheegayo ogow nebiga calayhi salaatu wasalaam agteenna waa xaq wey qur'aankuna annagu inuu xaq yahaan u haysannaa cidda na soo gaarsiisay qur'aankaas iyo nebiga nebinimadiisa iyo risaaladiisa iyo sunnadii nebiga waa asxaabtii nebiga calayhi salaatu wasalaam marka cidda wax ka sheegayso waxay doonayaan dadkii nooga markhaati kacay arrintan oo shuhuudda ahaayee na soo gaarsiiyey inay dhaawacaan dadka doonayo waxay doonaya inay dhaawacaan sababtan waxay rabaan kitaabka qur'aanka iyo sunnada nebiga inay buriyaan markaasuu yidhi waljarxu bihim awlaa wahum zanaadiqa ayagaa ku mudnaan badan oo ku habboon in la tacniyo oo la jarxiyo kuwa saxaabada wax ka sheegaya wey walidaalika yacni eh, wuxuu dhihi jiray maxaa la yidhaha abu muxamed alxasan ibni cali albarbahaari raximah wuxuu yidhi idaa ra'ayta arajula yطcanu calى axadi min asxaabi rasuuli اllahi salى اllahu alيh ali wasalam iclam annahu saaxibu qowli suu'in wa hawa sidaasuu leeyahay haddaad aragta buu yidhi qof saxaabada nebiga qof ka midahii wax ka sheegayo faclam ogow annahu saaxibu qowli suu'in wa hawa inuu yahay qofkaasi qof hadal xun ku hadlay qowlkiisana uu bidca yahay qowl bidciya la yimid inuu yahay ogow marka waxaa la rabaa saxaabada nebiga ridwaanullaahi calayhim inaynu khayr ku sheegno wanaagga aan ku sheegno amaa wixii dhexdooda dhacay khilaaf iyo maaragtay dagaal iyo wixii lamidihi ta'wiil buu ku dhacay koodii asiibay laba ajar buu leeyahay kii aan asiibinee ku gafayn hal ajaruu leeyahay khata'iisana waa makfuuro waa loo dhaafaa weeyaan marka saxaabadu ridwaanullaahi calayhim waxaan ay sameeyeen ama dhexdooda ka dhacay in la sheegsheegoo la buunbuuniyo oo lagu kaf xugmiyo oo midna maaha maxaa yeele qofka marka ugu yaryahayba shayga ugu yar haddii xataa gaf ka dhacay gafkoodu waa loo dhaafay weyaan wuxuu leeyahay musanifka raximahu llaahu maca luzuum aljamaaca waxaa la rabaa marka intaa samaynayso jamaacadii laasimideedii ayadoo aad la jirto ayadoo ay la jirto inaad intaas samaysaa la rabaa diinka baro qur'aankii u horeeyo sunnadii nebiga ku xigto aaaartii saxaabada adoo jamaacadii muslimiinta laazimay jamaaca waxa u horeeyo waxaa weeye yacnii in kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga lagu midoobo ayaa la rabaa jamaacadaasoo jamaacatulmuslimiin hadday dowlad leeyihiinna inaana lagu bixin oo lagu kicin baa la rabaa laguma bixi karo hadday jamaacadii ahlu xaqa ay tahayna oo markaas jamaaca siyaasiya aysan meesha jirinna waa in sunnada lagu ekaado bidcadii aana looga bixin aan loo bixin xaggeeda la aadin maxaa yeele sunnada markaa ka baxdo oo bidca aa la timaado ahlu baad khilaaftay jamaacatlmuslimiin aad khilaaftay weyn hadday dowlad muslimiinta ay leeyihiin oo axad muslima ah oon gaal ahayna oo madax u yahay inaad ku kacdaahi waxaa weeye waa mufaaraqa la yidhaahdaa sunnadii ka mid maah waana inaada ku kicin baa la rabaa bal inaad u sabarto jawrka iyo dulmiga ay leeyihiin ayaana laka dooni weyaan sidaasoo darteed waxaa la mid a ah in takatulaadka iyo axsaabta iyo ururada muslimiinta dhexdooda laga sameeyaa waxaa weeye waa tafriiq oo jamaacatlmuslimiin la kala geeyo waa tafriiq iyo kala geyn muslimiinta awooddoodii la kala dhantaalo waxaa la rabaa inaanan muslimiintu waa hal jamaaco aanan qaybsamin hadday dowlad yihiin iyo haddii ay yihiinba ahlu xaq keliya aysan dawlad jirin waa ayaga ah in marka sunnadana yani ahlu sunnahaas muslimiintaas inaanan tafaraaruq iyo kooxa kooxaysi iyo taxasub iyo midna inaan lagu kala geynin ayaa la rabaa weyaan waltacafufa fi lma'kali waalmashrabi waalmalbasi waxay ra'yeeyaan wayaquuluuna waxay leeyihiin ama wayarawna waxay arkayaan ahlu sunnuhu atacafufa dhowrsasho fi lma'kali cunitaanka wixii la cunayay walmashrabi cabitaankii walmalbasi labiskii intaba in tacafuf lagu sameeyo qofka inuu dhowrsado oo xaaraanta iska ilaaliyo cunnadaadii inay xalaal noqoto xalaal quuto aad noqotid cabitaankaada oo xalaal noqdo labiska aad labisanayso oo xalaal noqdo maskankaada inuu xalaal noqdo iyo meeshaad degayso ayaa la rabaa maxaa yeelay ahlu sunnaha dadka saxaabadii iyo ahlucilmigii kaanuu yataxarawna bilxalaali xalaasha ayay ku dadaali jireen marka waxay sababaysaa markii aad xaraam quuta noqoto inaan rabbigaaga ducadaada uusan aqbalin ayay sabab kugu noqonaysa sida xadiidkii dheeraa oo nebigu ka sheekeeyey ثuma dakara الrajula yuطiilu الsafra ashcata akbara yamudu yadayhi ilى الsamaaءi yaquulu ya rabbi ya rabbi ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له يعني قف ducadii wixii lagu aqbali jiro o dhan la yimid haddana aan ducadiisa la aqbalaynin sababtan loo aqbalina waxa weeye wuxuu cunayay wuxuu cabayay wuxuu labisanayeyba xaaraan bay wada ahayd weeyaan wsacya fii camal alkhayri wayarowna waxay arkayaan ahlu sunnuhu asacya ku camalfal fii camal alkhayri khayrka wanaagga samayntiisa lagu camalfala bay arkaan wax alla wixii khayra khayr waxaa weeye waxaa weeye saxaabadii maarata wixii allaah iyo rasuulkiisa ay saxaabada nooga soo guuriyeen diinna saxaabada u ahaa in lagu camal falo khayrka waxa weeye yani wixii khayra khayr wuxuu ku noqdaa mutaabacaduu ku noqdaa adoo khayr same isleh yaa dhici karta inaad haddaa khilaaf aad eh, mutaabacada khilaafto inaad shar ku dhacdo marka khayr wuxuu khayr ku yahay waa mutaabacada wey waa salafkii oo la raaco sida ninkii uu yidhi wa kullu khayrin fi itibaaci man salaf wa kullu sharin fi ibtidaaci man khalaf khayroo dhan wuxuu ku jiraa eh, fi itibaaci man salaf dadkii horeeyey oo nebigii asxaabtii in la raaco raacitaankooda ayuu khayr oo dhan ku jira salafu saalix wixii diin u aha inaan diin ka dhiganno wa kullu sharin fi itibaaci man khalaf sharoo dhanna dadka dambe in lagu raaco oo salafkii lagu khilaafo ayay sharoo dhanna ku urursan tahay weeyaan walamra bilmacruufi wannahyi can lmunkari walicraadu can aljaahiliin wayarawna waxay arkayaan ahlu al amra farid bilmacruufi macruufka wanaagga laysfaro wanahya layska reebo canilmunkari waxa munkarkaana oo sharciga uu diiday in la inkiro oo la reebo iyo walicraada ka jeesasho laga jeesto caniljaahiliina dadka jaahiliinta markay wax xumaan kula soo qaabilaan inaad ka jeesato sida ilaahay uu yidhi waacrid cani iljaahiliin mar hadday wax kugu sameeyaan jaahiliinta waxay sameeyeenoo kale ha ka abaalmarinine ka jeeso faraha ka qaad xataa yucallimuuhum ilaa ay baraan qofka jaahilkaa waxaa marka hore waxbar wayubayinuu ay u caddeeyaan lahum alxaqa ilaa xaq ay u caddeeyaan markii ayaga la tacliimiyo oo xaqii la baro loo caddeeyo dabadeed uma intaa ka bacdina al inkaara bay arkayaan ahlu sunnihii in lagu inkiro oo waxay samaynayeen lagu inkiro waalcuquubata cuquubana lagu sameeyo min bacdi albayaani in laguna inkiro oo laga reebo wixii lana cuquubeeyo min bacdi albayaani markii xaqa loo caddeeyo iyo waiqaamat alcudri cudurkoodii markii la zuuliyo baynahum iyo wa baynahum labadooda ahlu sunnaha iyo dadkii juhaasha ahaa dhexdooda wixii ahaa oo cudurdaar aha markii laga zuuliyo oo iqaamat alxuja lagu sameeyo xujada lagu ooga dabadeed ayay inkaarka iyo cuquubada imaanaysaa wey inkaarka waxaa iskale dadka ahlucilmiga oo waxaa la rabaa carabka inay ku inkiraan oo ay u caddeeyaan waxaan inuu baatiliya cuquubo markay tahayna dadka awliyaa'ul umuurka iska leh cuquubada madaxda dawladda iska leh guriga aabbaha yani maaragtay cidda uu mas-uulka ka yahay owlaadiisa iyo xaaskiisa ku leeyahay iyo wixii lamid ah sida mucallimkaba ardadiisa oo wax xun uga reeboo kale ayaa la rabaa markaas marka ay cuquubada iyo imaanayso ficilka marka wax lagu reebayo dadkaasaa iskale weyaan sheekha markuu madhabkii ahlu sunnaha uu noo soo sheegay ilaa dhowr iyo lixdan oo meesha noogu qoray laba iyo lixdan qodob uu noo qoray ayuu hadalkii soo gabagabeynayaa alimaam abubakar alismaaciili wuxuu leeyahay markuu soo gabagabaynayo aslu diini warkaan aan meeshaan ku soo qoray risaaladaan ku qoray kitaabkaan aan ku qoray waa diinka asalkiisii iyo walmadhabi madhab meeshii makaankii la maraya wey wixii aan ka diirdhiganayna wey madhabkeen waxaan ku tagnay wey wa ictiqaadu a'immati ahli alxadiidi ahluxadiidka a'immadoodii madaxdoodii imaamyaashoodii ictiqaadkoodii wey aladiina ahluxadiidkii ama a'immadii lam tashunhum aysan ceebaynin bidcatun bidca aynan ceebaynin marka yacnii shaynka waa ceebtaa la yidhahda alcaybu waalqubxu baa la yidhaahdaa ashayn lam tashunhum aysan ceebaynin bidcatun bidco weligood aan bidco ku camalfalin wey walam talbishum fitnatun fitnana aysan dheehinayso dhex gelin fitna weligood ma aynan dhex gelin waa ka fogaaden walam yakhifuu aanan fududaanin ilaa makruuhin fi fiddiini shay la karahsadoo diinka ka mid ahna aanan ku fududaanin oo aan samaynin yacni aanan ku fududaanin weeyaan marka dadkaas yaa loo jeedaa yacni dadka dunuubba aan la imaanin oo dunuubtaas wax alla wixii makruuh fi fidiina oo irtikaabulmacaasi a ah ka fogaadon ku fududaanin dadkaas madhabkoodii wey waxaan meeshan ku diiwaaniyey buu yidhi ee fatamasakuu muslimiintii qabsada ahlu iyo muctasimiina xaala kownikum muctasimiina kuwa ku dhagaya aad tihiin bixablilaahi ilaahay xariggiisa jamiican dhammaantiin idinkoo dhan xarigga ilaahay qabsada ku walaalooba iyadaas diinkaas weye walaa tafaraquu hana ku kala teginina canhu xabliga ilaahay ha ku kala teginina xaggiisa aayaddii wuxuu ishaaraya wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu taasuu ishaaraya xariga ilaahayna waa kitaabka qur-aanka sunnada nebiga calaa fahmi salafina asaalixi ridwaanullaahi calayhim salafkeenna siday diinka u fahmeenna inaan u fahmna baa loo jeedaa xablullah waa kaa weeyaan inaan lagu kala tegiinoona kooxa kooxa iyo firqooyin aan isku khilaafin yaa la rabaa weeyaan ina aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiyacaa lasta minhum fii shay waa kuwa nabi maxamed layidhi bari baad ka tahay dadka kooxa kooxaha noqday weyaan waclamuu ogaada ayuha dadkii ahlu sunnaha ahaayow ana allaha tacaala alla sarreeye owjaba inuu waajibaye maxabatahu jacaylkiisa wuu waajibiyey wa makhfiratahu dembidhaafkiisa inuu waajibiyey yo u waajibiyey jacaylkii iyo makhfiradii limuttabici rasuulihi sal allahu caleh wasalam rasuulkiisa oo nabiyulaahi maxameda dadkii raacay ayuu ilaahay jacaylkiisii iyo dembidhaafkiisii ayuu u waajibiyey fii kitaabihi alla kitaabkiisa qur'aankabuu ku waajibiyey wa jacalahum ilaahay wuxuu ka yeelay muttabicii rasuulihi dadka rasuulka raaco wuxuu ka yeelay alfirqata annaajiya kooxda badbaaday buu ka dhigay oo adduunkiina way badbaadeenoo bidcooyinkay ka badbaadeen zayqii bay ka badbaadeen kufrigii bay ka badbaadeen xumadii oo dhan bay ka badbaadeen aakharana naartay ka badbaadayaan wey waljamaacata jamaacadii almutabacata la raacayna wuu ka yeelay wey jamaacada keliyo diinka looga daydo ayagaasuu ka dhigay wey qaala caza wajal allah wuxuu yidhi casa qaalib noqoye wajalla weynaaye liman iddacaa qofkii sheegtay annahu yuxibu allaha casa wajal qofka sheegtay inuu ilaahay jecel yahay ayuu rabbi wuxuu ku yidhi qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuuna yuxbibkum allah waykfir lakum dunuubakum qul waxaa tira nabiylahi maxamedow in kuntum haddaad tihiin tuxibuuna kuwa jecel allah alla kuwa jecel haddaad tihiin faatabicuunii ani iraaca haddaa anigii raacdan waa nabiylahi maxamed wey yuxbibkum allah alla idin jeclaanaya wayakfir lakum wuu idiin dhaafaya dunuubakum dunuubtiinana markaasuu idiin dhaafay marka alxubbu waalmakfira labadaba waa taasa ilaahay dadkaas wuxuu u waajibiyey dadka nebiyulaahi moxamed raaco fattabicuunii anigay raaca yuxbibkum allah markii nebi maxamed la raaca maxaa la heli xubullah alla jacaylkiisa wayakfir lakum dunuubakum dunuubtiinnana ilahay waa idiin dhaafi oo allah dunuubtiinnu idiin cafinaya weyaan marka arintaas ayuu qofku helayaa weyaan taasuu helayaa weyaan markaasuu sheikhu wuxuu yidhi raximahu raximahullaahu nafacana allaahu ilaahay hanagu anfaco allah hanagu anfaco warkaan aan soo sheegno kitaabka ku qornay wa iyaakum idinkaba bilcilmi cilmiga meeshaan aan ku qornay ilaahay annaga idinkaba hanagu anfaco wa casamanaa ilaahay hana ilaaliyo bitaqwa alla ka cabsiga allah nagu ilaaliyo maxaana la ka ilaalini min azayqi leexasho oo xaqa aan ka leexanno iyo wadalaalatu dhumid oo ariiqa mustaqiimka aan ka dhunno bimanihi bisababi manihi kalladaysigiisa oo allaah maniga oo nagu leeyahay sababteeda iyo waraxmatii naxariistiisa sababteeda ilaahay ha nagu ilaaliyo taqwada ha nagu dhowra weeyaan hada wabillahi towfiiq wsala allah wslama calaa nabiyina muxamedin waaalihi wasaxbihi wasalam waxaan leenahay kitaabkii halkaasuu noogu egyahay ilaahay subxaanah wa tacaalana waxaan weydiisanaynaa wixii aan ku gafnay inuu noo dhaafo oo kitaabka aan ku gafnay wixii aan asiibnana ilaahay subxaana wa tacaala ayaa fadligaa iska leh ilaahaynu allah subxaana wa tacaala waxaan waraysanaynaa kitaabkaas waxa uu musanifku meesha ku qoray iyo kutubta caqiidada ahlu sunnaha ay diiwaaniyeen inuu ilahay muctaqadkeenna ka yeelo noogana ilaaliyo bidcada iyo maarata zeyqa iyo dalaalka iyo kufriga iyo shirkiga ilaahay nooga dhowro annagoo muslimiinana ilaahay subxaana wa tacaala oo sunniyiin ahna adduunka uu naga wado sheekha kitaabka qorayna abuubakar ismaaciili ilaahay fii miisaani xasanaati ha u yeelo dembigiisana allah ku dhaafo culammada ahlu sunnaha oo sidaasoo kale kutubta qortana ilaahay subxana wa tacala fii miisaani xasanaatihim ha u yeelo waxaan leeyahay oon ku khatimayaa haddii aan khaldamay oon ku khaldamo cid walba khaladkaas inay saxdo yaan rabaa inuu fiiriyo hadalkii alimaam alxariiri kitaabkiisa mulxat alciraabka uu ku qoray beytkii ayaan ku khatimayaa uu leeyahay wain tajid cayban fasudi alkhalala fajalla man laa cayba fiihi wacala haddii aad ceeb ku aragto walaalo tasxiixi oo toosi maxaa yeelay cidda aanan gafin oo khalal marna uusan ka dhicin waa allah subxaana wa tacaala weeye anigana waxaan leeyahay ceebteedii iisoo hadiyeysaan qofkii iisoo hadiyey ilahay u naxariisto hada wbiاllahi towfiiq wsal allah wslm cla nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin wallah aclam